sharafci heeda hooyaday timahadabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumay cayaaraco sayiga sharafay heedahooyada cafimahadalkaha ku nool kulan waa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikh ku haseysan tahay bisha disembar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah ciidamada badda mareykanka oo sheegay inay markaa howlgal ka fuliyeen qeybo kamida ah badda cas oo ay ku bartilmaamajsadeen dooni ay lahaayeen dagaalyahanada xuutiyiinta yemen waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada yuhuudda oo xoojiyay weerarada ay ka fulinayaan khaza isugu jira dagaalada tooska iyo duqeymaha xilli tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay ruux waan soo qaadan doona waxaad kaloo maqli doontaan ruushka oo iyana bartilmaameysaday qeybo kamid ah xarun militarioo ku yaala ukrein kadib weerarkii belgrod ka dhacay waxaan soo qaadan doonaa warbixin muujinaysa in toddobaatan boqolkiiba ay burbureen guryihii dadka rayidka ah iyo dhismayaashii ku yaala ee khaza kuna burbureen duqeymaha yuhuudda iyana waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa isbeddelka cimilada oo sanadkan sanadkaasi dhammaanay noqday kii ugu kulaa abid taariikhda inta la ogyahay warbixin ka hadlaysa ayayna soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyne habeenadan daraada aaladii ka tooso hindisaa naftaydana hadba meel abbaarto anoon hagara ku qabin ishaleelw heestii hibooy ayaad maqlaysaan waxaa ku luuqeeyey fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad darbi iyo xalimo khaliif cumar magool waxaay salayad iskale allahu raxmed abwaan maxamed cali kaari ee laxanka salaad darbi ayaa sameeyey waana heesihii la qabtay sannadii kunsagaal boqol sideed iyo lixdankii daafurbayna ahayd barnaamijka kulanka keyna maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahayo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiyo shaarafci heeda hohoyanay adabikaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow hore ee barnaamijka kulanka gudogana dhegeystayaal aynu ku bilaabnae xukuumadda soomaaliya maalinimadii shalayta ahayd ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu shaaciyey in dhagxaanta taalla qaar ka mid kamida wadooyinka muqdisho la qaadi doono maadaama amniga magaalada muqdisho uu yahay mid markaa hagaagsan oo sidii hore ka fiican si loo fuudeyo socodka dadka iyo gaadiidkana la furi doono wadooyinka qaar maadaama dadka gaadiidka wada ee darwalladu ay inta badan ka caawadaan jam iyo sidoo kale in xitaa aysan jirin wadooyinka qaar oo la mari karo ciriiri badan oo dhanka wadooyinkan uu jiray shacabka muqdisho aragtidooda ayaynu weydiinay siday u arkaan qorshaha xukuumadda ay ku aadan in marka la furo wadooyinka muhiimka ah, dhagxaantana laga qaado iyo dhibaatadii ay ku qabi jireen iyo aragtidooda ayaynu weydiinay waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal ayaana warbixinta inooga diyaari madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay maalmaha soo aadan muqdisho ay ka nasan doonaan islamarkaana laga qaadi doono dhagaxaha waaweyn ee jidadka ku go'an dhagaxahaasi waxay dhibaato ku hayeen ah isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo dadka shacabka ah ee muqdisho ku dhaqan ay soo dhoweeyeen qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajleyda ayaa arintaasi keenan kala hadlay iyagoo sheeg inay soo dhoweynayaan kuna faraxsan yihiin waxay tilmaameen sidoo kale inay dowladda ka codsanayaan inay soo kordhiyaan baraha kontarool si loo xaqiijiyo amniga guud ee dalka waxaan u horta idaacadda kulmiyo horta ma ahan sida idaacadaha caadiga ah, ma ahan waa kulley been looguma imaanayo kulmiyo waa idaacadaha muqdishoga war dheer sidaan dareemi karno marka eh, horta siaan maqlayno eh, dawladdu waxay dhahdaa dhagaxaan qaadaa dhagaxa in dawladdu qaadane ma ahan horta sidiisaba dhagaxu amni ma keeno waxaa amni keeno bulshada oo gacmaha isqabsado iyo sidoo kale in eh, wada shaqeeyaan shacabka iyo dowladdu waxaan arkayno kale sida caadiga ah, waddooyinku marka ay xeran yihiin waxaa loo baahan yahay in la qaado dhagaxa dhagaxa qaaditaankiisani waxaa ka horrayso waa horta bulshada shacabku inay isfahmaan madaxweyne xasanna kolley shaqooyinka uu qabto inta uu muhiimsan waa aragna ma fahamte waxaan kaloo aragnay in uu waddooyinka uu xoogga saaro ciidamo uu keeno waxaan kaloo aad aad uga cabahaynaa waxyaabaha ee jaamka wadooyinka ka dhigo ciidamada taraafikada oo magaalka loo keeno waa in wax shaqadii loogu talagala insa qabannin waxaan aragnaa shaqada inay saxmadda iyo jaamka inay kala furaan markii la rabo waddada warshadaha inta tagaan ay dhigtaan waxay dhigtaan laysiin buug aan shaqo ahayn shaqadii loo dira aan ahayn ay qabtaan meelaha muhiimka ah oo shaqada dawladda u dirtana ma qabtaan marka waxaan rabnaa in ciidamadaas si gooniya loola xisaabtamo waxay leeyihiin maamul niyo waa soo dhowaynaa beryahan dambe aad u dhibannahay waddooyinkii way xiran yihiin haddana baaritaan oo micnaha soo kordhinayn oo ilaa dukuranaysa dheer aan iska wadooyinkii kale way xeran yihiin badaxyadii way soo badanaan dowladda hore waxay u sheegtay in badaxyadii la joojinaayo welina way socdaan ma fahamti eh, tiradii awal laga keenay hadda ku laabteen haddana wadooyinka muhiimka way wada xeran yihiin marka ah, waddada xitaa isgoyska bakaaraa way jajaban tahay biyaa qaaday maysa dhisin cashuurtii wax ma naga dhimin tan sayidka eh, ilaah hadduu kuroon yahay sayidkii ayaa dadaynaya ayadana waa xirteen marka nigo waa dhibannahay waan soo dhoweynaynaa inay waddooyinka noo furaan dowladda waana ka codsanaynaa aad iyo aad waana aadaan ugu dhib qabnaa waddooyinka waxay ugu dhigan tahay wax weyn sababtoo ah dhibaatadan aysa naga yaraanayso hadda meelaa marna malaha meel walba jaamu waay ma fahamti eh, awilka hore hadda markii a e b mootooyinka laga dhigaya lacagta xitaa aan heli jirnay oo markii cusbeed hadda sida hore u laabata marka waxweynayno taraysaa waddooyinka la fur waxaan dhibaato aad iyo aad weyn ugu qabnaa waddooyinka muqdisho oo cariirigeer iyo jaankeer iyuu iska badan yahay oo dowladdina ay mataqaana a b wakhtiga inoo sameynayso odoona hadda maalintii la arkay shaqay karin oo macnaha a b naga dhigtay oo sharuudihii hore macnaha ku fulina ay ku jirta macnaha inay jidadkan ay noo furayso meelaha dhagxaa yeela anii mataqaanaa ay sheegeen cashuurtana todoba doolar bar noogala dhigaaya ayay mataqaanaa barnaamijka lagu hirgeliyey hadduu macnaha geerkana geliyo barnaamijkoo la fuliyana wadooninka sida u xerayin meeshaad qofka u wadayoo kuu muuqataa saddex kilomitar ama afar kilomitar oo isku weeraa soo wareegee marka dhibaatadaas manaha saa'id uma taqaanaa sheegaan ku qabnaa marka dawladda waxaan ka codsan lahayna meesha dhagxowdho ku yaalliin inay mataqaanaa sheegay ciidan dawladda kuma yaree inay macnaha ay ciidan dhigto oo mataqaanaa sheeg meeshaas jambootiya laga sameeyo waayo hal wadda macnaha la soo mara halkii waddo ilaa waxaa laba kilomitr ka gadaal afeelka soo geliya ilaa hal dooranba hal doormara inaa wadaa maquula wallaahi waxaa aad aad ku faraxno oo maasha allah haddii barnaamijkaas macnaha uu hirgeliya ayay noo tahay laakiin aawey mataqaanaa she intaasoo biloodan hadda xayirannahay hadda dhibaato weyna mataqaanaa sheeg dhagxahaas nugu waaye aad iyo aad horta niyow dhagaxyadan waxyaabo badan yahaayeen waxaa laga yaabaa in micnaha shacabka haddas aad iyo aad ugu soo dhaweynayaan mid waxaa jirto hadda kahor waxaa dhacday gabar oo xaamilo oo foola ah, waxaa dhacday degmooyinka degmada qaar anan bajaajlaa lasoo wacay dhagaxa uu u jiryaa oo kaleento isgooska jubba ilaa intoo kaleento moodo ma geli karto gabadhii qaadasee noqotay lagu rafaaday dhiigbaxday marka dhibaatadu saasna waa jiraan marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dhagaxdan ka qaadaan wallahi run ahaantii waddooyinka la furaayo waxaan u arkaa yani tallaabo weyn oo la qaaday oo yacni shacabka macnaha in badan yani ka mahad doonaan sababtoo ah waxaa arkaysaa isgoos to isgoos yacni aafuran xaafadahana ciidamo waa ku jiraan waxaa baarayan balse laakiin haddii xaafadaha dhagaxyada laga qaadi lahaa waxaa uu arki lahaa yani in mid yani dowladda tallaabo aad u weyn ay qaaday oo yani horumarkani ay ka mid tahay iyo amnigii la gaaray wallaahi waxaa kala kulannaa horta mararka qaar yani zaxmad aad u badan waxaa keentan inay dhagaxyada magaalada yaalaan sababta waxaa ka wareegaysaa hadda isgooska siinaay oo kale ilaa iyo isgooska oo jardiinka bacdin isgooska sanco intaas yani xaafada daarabtid ma u leexan kartid inaad isgooska soo martid waay oo yacnii isgooska markaa soo martid kadib ah, yani isgooska sanac meel u dhow a ah, inaad jardiinka ka soo geshidaa laga yaabaa dhagaxyada marka waxay fududaynayaan yani qofka xaafaddiisu yani oo dhagaxyada u dhow inay ka dhexbaxaan taasayna u fududaynayaan taasna waxaa yani kugogaalinaa dowladda soomaaliya isbeddel weyn ayaa ku yimid amniga caasimadda taasi oo dhalisa in dowladdu ay ku dhiirato in dhagxaanta ay ka qaaddo wadooyinka waaweyn ee muqdisho iyo sidoo kale wadooyinka xaafadaha tani haddii laga dhabeeyo shacabku waxay u arkaan inay ka foqi doonto culays weyn oo haysto taasi oo ugu horayso caqabadaha ay kala kulmaan xaafadahooda dhaxiinta lagu jiray abdiraxmaan axmed gacal k nn muqdisho wuu mahadsan yahay wariyeenna axmed gacal oo warbixinta inala socodsiinayay markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamij gaar ah oo aynu ku soo qaadanayno dhacdooyinkii iyo ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya ee waana qaybtii ugu dambeysay kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamij gaar ah oo in kaga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay caalamka sanadkan dhammaadka ee mar kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena gaarka ah ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii iyo ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan aynu ku bilownay kii bishii oktoobar sanadkan wasaaradda caafimaadka dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday in labaisoddon ruux ay ku geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay waddada alexandriya oo boqol koob dhanka waqooyi kaga beegan magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyadoo shilkaana uu ka dhashay kadib markii dhowr gaari ay isku dhaceen xilliga koobii soddonkii bishii oktoobar sanadkan dhammaadka ee kabtanka xulka qaranka argentiin iyo laacibka kooxda kubadda cagta ee inter miami leonel mizi ayaa ku guulaystay xidiga ugu fiican caalamka ee kubadda cagta isagoo abaalmarintan ku garaacay laacibka kooxda manchester city erlin halan iyo kabtanka xulka qaranka faransiiska kilian embembe waxaana la aaminsan yahay in sababta miisi ugu guulaystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka ee balona dior ay tahay guushii weyneed ee uu la gaaray xulka qaranka argentiin kuwaasi oo lix iyo soddon sano kadib ku guulaystay koobka adduunka ee lagu martigeliyey dalka qatar dabayaaqadii sanadkii hore kowdii bishii nofembar sanadkan madaxweynaha dalka serbiya alexander fokit oo xafiiska dalkaasi looga arimiyo joogay wax ka yar laba sano kadib doorashadiisa ayaa kala diray golihii baarlamaanka dalka serbiya isagoo ku dhawaaqay in dalkaasi laga qabanayo doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyay saddexdii bishii koob iyo tobanaad sanadkan maxkamadda sare ee dalka nigeria ayaa amartay in maxkamad la soo taago gudoomiyihii bangiga dhexe ee dalka nigeria godwin emivile taasi oo lagu eedeeyey fala la xiriira musuq intii uu ahaa gudoomiyihii bangiga dhexe ee dalka nigeria afartii bishii koobiyi tobanaad sanadkan militariga yuhuudda ayaa duqeyn la beegsaday gaari nuuca gargaarka deg dega ah oo lagu waday dhaawacyo dad rayada oo falastiiniyiina waxaana duqayntaas ku geeriyooday in ka badan shan iyo ruux oo rayada sida ay xilligaas xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin shantii bishii koob iyo tobanaad sanadkan booliska dalka jarmalka ayaa sheegay in dad laga shakiyey ay hakadgeliyeen shaqadii garoonka diyaaradaha hamburg ee dalka jarmalka taasi oo joojisay diyaaradihii kasoo degi jiray garoonka hamburg iyo kuwii ka bixi jiray iyadoo saacado kadibna gacanta lagu dhigay in ciidamada ammaanka jarmalka ay ka shakiyeen lixdii bishii nofembar sanadkan dhamaadka ee dowlada koonfur afrika ayaa u yeertay danjirihii u fadhiyey magaalada talaaviif ee cariga yahuuda iyadoo aad uga carurtay xasuuqa militariga yahuudda ay ka wadeen marinka ghaza sidaasoo kale waxaa danjirayaashoodii israa'il u yeeray wadamada ekwador jaad jili iyo colombiya kuwaasi oo dhammaantood cara ka muujiyey duqeymaha aan loo meeldeegin ee ciidamada yahuudda ay ku bartilmaamaysanayeen shacabka ku nool gaza sideedii bishii nofembar sanadkan guddiga fulinta midooda yurub ayaa ku dhawaaqay in qorshaha kubiirista yukrein ee midooda yurub la dadejin doono islamarkaana la dhagaysan doono doodaha ugu horreeya horaanta sanadka taasi oo gelisay rajo wanaagsan xukuumadda yukrein oo doonaysay inay ku biirto midooda yurub isla markaana codsiga kubiirista horey ugu gudbisay xubnaha midooda yurub koobiyo tobankii bishii november sanadkan dhamaadka ee militariga yuhuudda ayaa weeraray isbitaalka al-shifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada gaza ee falastiin iyadoo la arkayay taangiyada dagaalka yuhuudda oo isku hareereeyay wadooyinka soo gala isbitaal waxaana arrintan walaac ka muujiyey xilligaas guddiga dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee falastiin iyadoo xilligaa shaqada ay joojiyeen in ka badan labaatan isbitaal oo ku yaala gaza kuwaasi oo waayay kaabayaashii caafimaad ee lagu shaqayn lahaa xilli ghaza laga jaray korontada shidaalka iyo biyaha labiiyo tobankii bishii koobiyo tobanaad sanadkan kooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday iskuul ay lahaayeen yuhuudda oo ku yaala dalka kanada iyadoo booliska kanada xilligaa ay sheegeen in weerarkan uu la xidhiiro yuhuud nacaab iyo cara ka dhalatay duqaymaha yuhuudda ay ka wadeen xilliga falastiin afaritobankii bishii nofembar sanadkan dhammaadka ee xiriirka kubadda cagta ee dalka colombiya ayaa shaaciyey in xorriyadiisa uu dib u helay aabbaha dhalay laacibka kooxda kubadda cagta ee liverpool louis dias kaasi oo bishii oktoobar ay kooxa hubaysan ka afduubteen waqooyiga dalka colombiya shaniyo tobankii bishii nofembar sanadkan maxkamadda sare ee boqortooyada ingiriiska ayaa sharci darro ku tilmaantay go'aan xukuumadda u k ay ku doonaysay in dadka magangelyo doonka ah laga saara ingiriiska lana geeyo dalka ruwanda taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xukuumadda raiisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunak taasi oo doonaysay in la meelmariyo qorshaha xukuumadda ee ku aadanaa in kumanaan kun oo ka mida ah dadka ingiridoonka ah laga saara ingiriiska islamarkaana la geeyo qaybo kamid a ah afrika gaar ahaan dalka ruwanda siddeedii tobankii bishii nofembar sanadkan madaxweynihii dalka liberia george weha ayaa qirtay in looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka isla markaana uu ka adkaaday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka kadib loolan adag oo ay galeen labada hogaamiye weeha oo ahaa ciyaaryahan ciyaari jiray ciyaaraha kubadda cagta ayaa aqbalay natiijadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka ee waddankaasi liberiya waxauna aqbalay natiijada xilli ay ahayd mid un hordhaca oo xataa aan ahayn natiijadii rasmiga ahayd arrintaana waxaa bogaadiyey hogaamiyaasha madaxda afrika oo ku tilmaamay arrin kudayasho mudan in hogaamiye afrikaana uu aqbalo natiijada doorashada iyadoo xitaa aysan ahayn midii rasmiga ahayd ay guddigu ku dhawaaqeen george weha ayaa sameeyey arrin uub ku ah doorashooyinka qaaradda afrika isagoo aqbalay natiijada doorashada intii aan xitaa lagu dhawaaqin natiijadii rasmi ahayd isla maalinka xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ee efega ayaa ku dhawaaqay in toban dhibcood ay ka jaraan kooxda kubadda cagta ee eferton ee ka ciyaarta horyaalka english premier league kadib markii lagu eedeeyay kooxdan inay jebisay sharciga dhaqaale wanaaga ee dalka ingiriiska sagaal iyo bishii koob iyo sanadkan laba madaxweynaha dalka maldevis maxamed moizo ayaa ugu baaqay dowladda hindiya in ciidamadeeda milatariga ay kala baxdo dalka maldevis kadib markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday waddanka bishii sagaalaad sanadkan kii bishii nofembar sanadkan dowladda congo barazavila ah ayaa xaqiijisay in dad aan ka yareen toddobaiysoddon ruux ay ku dhinteen isbuurasho ka dhacday garoon ku yaala dalkaas oo ay ka socotay qorasho ciidan isbuurashada ayaa dhalatay kadib markii dadka isku dayeen inay xoog ku maraan afaafka garoonka ku yaala caasimada dalkaasi ee brezavil labaaankii bishii novembar sanadkan dhamaadka ee israa'il iyo xamaas ayaa ku dhawaaqay inay ku heshiiyeen xabad joojin socon doonto afar maalmood iyadoo heshiiska ay garwadan ka ahayd dowladda qatar marka laga soo tago heshiiska xabad joojinta ay dhinacyadu gaareen sidoo kale heshiiska waxaa qayb ka ahaa inay iswadaarsadaan maxaabiis ay kala haysteen dagaalyahanada ururka xamaas iyo israa'il waxaa xilligaa lagu dhawaaqay in dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay sii deen doonaan ilaa konton xubnood oo ka mid ah xubnaha maxaabiista ay gacanta ku hayeen taa beddelkeedana ay ku bedelan doonaan in israa'iil ay sii dayso boqol iyo konton ka mid ah shacabka falastiin oo isugu jiray haween iyo carruur iyo dhallinyaro kuwaasi oo in muddaha gacanta ugu jiray israa'il sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa xilligaa xaqiijiyey heshiiska isagoo intaa ku daray in saddex qof oo maraykan ah lagu dari doono la haystayaasha la sii dayn doono xilligan madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa xilligaa bogaadiyey heshiiskan ay wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israel waxa ku ammaanay dowladaha masar iyo qatar doorka ay ka qaateen in la gaaro heshiiskan oo muhiim u ahaa in la joojiyo duqaymaha israa'il ee ka wada gaza afar maalmood gudahood israa'iil ayaa sii dayeysa boqol iyo konton ka mid a ah maxaabiista falastiiniyiinta ee gacanta ku haysay in muddo ah sidaasoo kale dagaalyahanada ururka xamaas ayaa iyana sii daayay konton xubnood oo ahaa maxaabiis ay gacanta ku hayeen oo isugu jiray ajaanib iyo kuwa israa'iiliyiina kuwaas oo lagu wareejiyey dhinacyada garwadaanka ka ahaa heshiiska horaantii bishii disembar sanadkan waxaa gebi ahaanba burburay heshiiskii xabaajoojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ay horey wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israel iyadoo militariga yuhuudda ay xilligaa dib u bilaabeen duqaymo xoogan oo ay ka geysanayeen magaalooyinka dhaca koonfurta iyo waqooyiga ghaza waxaana saacidii ugu horreeyay duqaymahaas ku geeriyooday boqolaal ruux oo rayid ah kuwaasi oo ah dadka falastiiniyiinta saddexdii bishii disembar sanadkan dhammaadka ah ee afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka koonfur afrika ayaa beeniyey inuu iscasilayay madaxweynaha dalkaasi sili rimafosa kaasi oo xubno ka mid a ah golaha wakiilada koonfur afrika ay ku eedeeyeen in madaxweynuhu uu ku lug yeeshay kiis la xidhiira musuqmaasuq iyadoo xilligaa afhayeenka u hadlay madaxweynaha koonfur afrika uu shaaca ka qaaday in madaxweyne sili rimafosa uu taagan yahay inuu markale u tartamo hogaanka dalkaasi sideedii bishii disembar sanadkan dhammaadka ee dowladda imaaraadka carabta ayaa horkeentay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar lagu dalbanayo in xabajoojin looga sameeyo gaza iyadoo qaraarkaasi ay u codeeyeen in ka badan boqol dal hase ahaatee waxaa codka diidmada qayaxan ee vito bower ku diiday qaraarka dowladda mareykanka waxaana diidmada maraykanka ee xabajoojinta ka dhalatay falcelin caalami ah oo ay sameeyeen hogaamiyaasha caalamka iyadoo xilligaa lagu dhaleeceeyey maraykanka sababtuu u diiday qaraarka xabajoojinta ee ay soo jeedeen inta badan dalalka caalamka madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan oo xilligaas hadlay ayaa sheegay in aysan dunidan cadaalad ka jirin sidoo kale fadhiyada qaramada midoobana aysan ahayn kuwa cadaalad ah maadaama qaraar ay u codeeyeen boqol dal uu hal dal codka diidmada qayaxna u adeegsaday in qaraarkaa la joojiyo saddexii tobankii bishii disembar sanadka dhammaadka ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey una codeeyey qaraar lagu samaynayo xabajoojin iyo gargaar bini'aadannimo in la gaarsiiyo gaza kaasoo isku raaceen inta badan dalalkii soo xaadiray fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si loo joojiyo xiisada dagaal ee u dhexaysay dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale israa'il boqol saddex iyo konton dal ayaa u codeeyey xilligaas in la meel mariyo qaraarka xabajoojinta waxaana qaraarkaas ka soo horjeestay toban dal oo ay ku jiraan wadamada mareykanka iyo ingiriiska kuwaasi oo gabi ahaanba diiday inay u codeeyaan qaraarka lagu dalbanayay in xabajoojinta looga sameeyo ghaza iyadoo aysan marnaba dhaqan gelin qaraarka ay maalmariyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo israa'il ay weli halkeedii kasii waday duqeymaha ay ku bartilmaamaysanayso dadka rayidka ah ku dhowaad labaatan kun oo ruux ayay ciidamada yuhuudda ku direen weerarada iyo duqeymaha ay ka geysanayeen ghaza waxaa sidoo kale joogto ahaa mar weliba weerarada ay ku qaadayeen xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala daanta galbeed iyadoo khaza ay gashay mid ka mid a ah xaaladihii ugu xumaa ay soo marto in muddo ah hore marinka khaza waxa uu ahaa mid go'doonsan hase ahaatee waxa oga sii daray weerarada iyo duqeymaha joogtada ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen ghaza guud ahaanna waa igintaa dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah aynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhamaadka ee waxayna ahayd qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena gaarka aynu kusoo qaadanaynay dhacdooyinkii iyo isbedeladii waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan dhamaadka ee waxaana la ka rajaynaynaa in sanadka soo aadan uu inooga dhigo mid barwaaqa ah dalkeennoo nabad ah iyo dad isku filan intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo waxaad degeysanayseen qaybtii ugu dambeysay barnaamij gaar ku soo qaadanayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa isbedeladii ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya welina waxaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka k n n waad nagala socotaan dhegeysta welihi barnaamijka kulanka degeysanaysaan keenan nagala socotaan saaxiibayaal markan haddii aynu eegnana mareykanku waxa uu shaaca ka qaaday inay u suuro gashay howlgal qorshaysan oo ka fuliyeen badda cas in markaa ay ku guuleystaan inay gacanta ku dhigeen sidoo kalena ay qoosiyeen ilaa saddex doomo oo ay leeyihiin sida la aaminsan yahay dagaalyahanada xuutiyiinta yemen kuwaasi oo la aaminsan yahay inay u sideen eh, agabyo ay u baahan yihiin xuutiyiinta iyo sidoo kale inay xitaa qorsheynayeen weerar ay ka geystaan badda cas diyaaradaha milatariga mareykanka ee eh, markaa inta badan dul taagan eh, badda maraakiibtana ka dulkaca ayaa waxaay markaa shaaca ka qaadeen in howlgal gaara ay ku fuliyeen badda cas ayna ku bartilmaameydsadeen marka la eego dooma ay lahaayeen dagaalyahanada xoutiyiinta yemen oo ah kuwaasi oo ah nuuca doomaha yar loo yaqaano howlgalkan waxaa laga fuliyey eh, badda cas sidaa ay wariyeen eh, xubnaha saraakiisha milatariga ciidamada mareykanka ee badda waxay shaaca ka qaadeen in eh, howlgal qorshaysan ay ku bartilmaameysadeen marka la eego doomaha kadib markii ay mareykanku ka caroodeen weerarkii lagu qaaday markabkii singabuur laga lahaa ee isagu markaa ay bartilmaameysadeen dagaalyahanada xuutiyiinta yemen waxa shaaca ka qaadeen in ay dileen toddoba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha doomahaasi waday sidoo kale xubno kalena ay ka baxsadeen ilaa afar doon oo kale ay sheegeen inay usan u suuragelin ay gacanta ku dhigaan qoraal ay soo saareen mareykanku taliskoodu waxay ku sheegeen in howlgalkan uu yahay mid guuleystay ayna ka fuliyeen ee eh, dhanka badda cas muddooyinka u dambeeyay waxaa aada usii kordhayay weerarada ay geysanayaan dagaalyahanada xuutiyiinta yemen weerarada oo lagu bartilmaameysado maraakiibta reer galbeedku leeyihiin doomaha ganacsi iyo xitaa maraakiibta kale ee la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin reer galbeedka iyo yahuudda taasi oo ah qorshaha hadafka koowaad ee dagaalyahanada xuutiyiinta yemen ay shaaca ka qaadeen ayna sheegeen in markaa ay sii labjibaari doonaan weerarada inta duqeymaha yuhuuddu ay ka wadaan ee khaza falastiin ay ku baabi'inayaan marnabana aysan badda cas isticmaali karin inay maraan maraakiibta ganacsi ee xiriir kale leh mareykanka iyo sidoo kale yahuudda israel dhinaca kalena ruushka milatarigoodu waxay shaaca ka qaadeen inay bartilmaameyseen xarumo milatariga ku yaala magaalada kiyef ee caasimadda waddanka ukrein iyo sidoo kale gobolka karkif waxa ay shaaca ka qaadeen in weeraradan ay u adeegsadeen diyaaradaha daroniska aan duuliyaha lahayn ayna u muuqdeen kuwa markaa ay ugu yeereen ahaayeen argoos ay uga argoosanayeen weeraro saacadii ugu dambeeyey ciidamada militariga ukrein ay ka fuliyeen belgrad halka loo yaqaano ruushka ka mid ah xadka ukrein ee ruushkana dhacda wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi ruushka waxay shaaca ka qaaday in ay markaa weerareen deegaano badan oo ka mid ah waqooyi bari magaalada kharkiif loo yaqaano iyo sidoo kale magaalo madaxda wadankaasi ukrain ee kiyef dhismayaal ay la degan yihiin ay markaa ay ku bartilmaameydsadeen weerarada iyo sidoo kale xarumo militari siday iyagu aaminsan yihiin arintan waxay timid kadib markii ciidamada militariga waddanka ukrain ay u suura gashay inay weerar ku qaadaan xarumo militari oo ku yaala belgrade ayna ku bartilmaameysadeen eh, markaa saldhigya ciidamada ruushka ay halka ku lahaayeen xilli weli ee eh, dagaalka ukrein iyo ruushka uu u muuqdo eh, mid sii socda xili lasii galayo sanadka welina ma jiro wax badan oo guule ay dhinacyadu kala gaareen marka laga soo tago in burbur xoog leh uu ka dhashay dagaalka saameyn dhaqaale iyo sidoo kale mid milatarina ay labada dhinacba gaadhay dhanka kale ciidamada milatariga israel ayaa waxay weerar ku qaadeen xaafada dadka rayidka ay degan yihiin ugu yaraan afar ruux ayay markaa toogsho ku direen halka toddobiy kale ay dhaawacmeen oo ay dhaawaceen ciidamada yuhuuddu kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaanada daanta galbeed ku yaala oo ay xitaa adeegsanayeen eh, rasaas ay ku fureen dadka rayidka ah iyagoo aan xitaa waxba galabsan wariyaha aljazeera nida ibrahim ayaa sidaa kusoo waramay waxaa jira weeraro sidoo kale saacadii ugu dambeeyay ay ku qaadeen eh, qeybo kamid ah magaalada ramaalah loo yaqaano iyo xerada qaxootiga ee tulcram iyana la yiraahdo oo ay ciidamada yuhuuddu bartilmaameydsadeen weeraro toosan ay ku qaadeen shacabkan ay ku wadaan barakacin iyo burburin guryahooda ay ku sameynayaan waana eh, markii afraad ayaa leeyahay oo ciidamada yuhuuddu ay weerar ku qaadaan deegaanadan ramaalah iyo magaalooyinka kale ee daanta galbeed kuwooda ugu waaweyn ah iyada oo sidaasoo kalena dad rayada ay dileen ee ciidamada yahuuddu sidoo kale boqolaal ruux ayay xirxireen oo ay markaa aaminsan yihiin sida iyagu sheegayaan inay markaa eh, la shaqeeyaan eh, dagaalyahanada ururka xamaas sidaasoo kalena ay qorsheynayeen weerare inay ku u geystaan ama ay ku qaadaan ciidamada eh, israel dhinaca kalena waxaa laleeyahay duqeymaha ciidamada yahuuddu ay ka wadaan muddo ku dhow saddex bilood Eh, gaza waxay burburiyeen in ka badan toddobaatan boqolkiiba dhismayaashii gurihii ku yaalay mareykan horey u go ee gaza warbaahinta khaza ayaa waxa qortay in markaa toddobaatan boqolkiiba ay burbureen dhismayaashii iyo sidoo kale guryihii dadka rayidka ay lahaayeen ee khaza ku yaalay iyo xarumihii ganacsi iyo xarumihii warbaahinta ayna burburiyeen ciidamada israael ee yahuuda duqeyman ay markaa ku bartilmaameysadeen waxay shaaca ka qaadeen in sidoo kale ay ku burbureen duqeymahaasi laba boqol oo ah goobaha inta badan la dhigo waxyaabaha dadku u ah cilmiga ama heritage-ka loo yaqaano oo ay iska dhaxlaan haddii ay ahaan lahayd culumta iyo waxyaabaha kale ee aathaarta oo ay dadku inta badan ka turjumayso qowmiyadooda taariikhdooda hore iyo isbeddelka ku yimid taariikhda casriga ah ee dunida hadba meeshii ay maraysay xarunii lagu keydinaya ayaa la sheegay in israel ay duqeymo ku burburiyeen inta badanna ay xitaa baabi'iyeen taa u muuqatay isirsifeen iyo inay israel doonayso gebi ahaanba in dadka falastiiniinta ay markaa ka tirtirto mandiqada haza waxaa laleeyahay saddex boqoloo kun ilaa afar boqol sagaal iyo kun oo guri ayay ku burburay duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay geysanayaan sida uu qoray warbaahinta wall street journal wargeyska oo shaaca ka qaaday in ay duubeen droniska iyo sidoo kale diyaaradaha kale ee waxbasaasa khasaaraha marka la eega khaza soo gaaray iyo duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen muddo ka badan saddex bilood amaba ku dhow waxaa laleeyahay waxa ay markaa ku rideen khaza sagaal kun oo bambaanooyinka wax burburi ah kuwaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa eh, markaa aan loogu talagelin xitaa in loo adeegsado dagaalada qaar balse yuhuuddu ay u adeegsatay si ay u baabeyso dadka rayidka waxay sidoo kale burburiyeen jaamacado iskuullo goobaha eh, markaasi caafimaadka ee isbitaalada waaweynka kaabayaasha dhaqaalaha iyo inta badan goobo kale oo muhiima ah oo ciidamada ee yuhuuddu ay markaa burburiyeen waxaa la aaminsan yahay inay markaa khasaarihii ugu weynaa uu soo gaaray khaza tan iyo intii ay dagaalamayeen eh, ciidamada wadankaasi eh, israel ee yuhuudda iyo sidoo kale falastiin dagaalyahanada ururka xamaas waana khasaarihii ugu badnaa uu soo gaara eh, dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta sidoo kale khasaaraha dhimashada waxaa laleeyahay koob iyo ruux ayaa ku geeriyooday duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay geysanayaan muddo ku dhow saddex bilood shan iyo konton kun oo ruux in ka badanna waa ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in tirada dhimashada inta ugu badan ay yihiin caruur iyo haween iyo dad dhalinyara ah oo markaan waxba galabsan qaarkoodna xitaa aan la dagaalameyn ciidamada yuhuudda balse ee lagu duqeeyey guryahooda iyagoo aan xitaa dagaal ku jirin wali barnamijka kulankaad degeysanaysaan kenina waad nagala socotaan saaxiib yaal shay lama helo tafdiila wax ku jeceeladiidee jannadaawdu nimatireebo soo marin sahalama dhexdoote ma og tahay jannadaawdu nimatireebo soo marin sahalama dhexdooje Madan chamato gedadan onad hayn wa ku jaraan jabin mayso gacantu haddad jamato gedadan jabin mayso gacantuha ku daalin jedaal inka soo wajida qalbiga jajira قلبك عاججنا عدت شمعته زوجها يا روح كنت العيب خدتك وما حكوا دالي جدال حكوا دالي جدال حكوا دالي جدال حكوا دالي جدال يسوع مجيدا قلبك جنشيدا حقو دالين شدال حقو دالين شدال حقو دالين شدال حقو دالين شدال عند سوء وشدال قلبي طارق الجيل afkayda cawrka samaada jooge u og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahal ma dhagtooje xadar jidhkuu maray adunkaasi ulahay ayaad jiir isleedee nolosha jirayo ceelkuu dul mala jobaqsan ka nolosha jirayo ceelku dul joogsaday mala jobaqsan may sidee aalinjedaal indhasoo mahadsanid cabdicasiis waa maalin axad ah taariikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo soddonka bisha labiyo tobanaad sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol lixdan ee sanadka waana maalinta ugu dambeysay sanadka laba kun saddex labaatan dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii guddiga doorashada ee puntland ee xilligaasi ayaa soo saaray liiska xildhibaanada golaha wakiilada puntland xilli maalmo ay ka harsanayd doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii hay-adda elman oo xilligaasi ka shaqaynaysay nabadda ayaa sheegtay in kun toddoba boqol soddon iyo sagaal ruux ay ku geeriyoodeen dagaaladii sanadkaasi ka dhacay soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun koo labaatankii xukuumaddii xilgaarsiinta ee ra wasaare rooble ayaa cambaareysay waxa ay ugu yeeraan afgembi iyo weerar lagu qaaday xarunta golaha wasiirada soomaaliya toddobayo labaatankii bishii december ee laba kun koo maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afar afartankii intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka xukuumaddii hungari ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah jarmalka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaaliyo afartankii siddeed toban dal oo ka mid ahaa dalalka caalamka ayaa aqoonsaday jamhuuriyadda induneisiya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex siddeetankii saraakiil ka tirsanaa xukuumaddii militariga nigeria ayaa afgembi kula wareegay talada dalkaasi iyadoo hogaamiye looga dhigay dalkaasi maxameduu buhaari maanta oo kale sannaddii labadii kun afariyo tobankii beejikeed ayaa loo dhaariyey madaxweynihii ugu horreeyey ee kusoo baxa doorasho dimuqraadi ah oo ka dhacday dalka tunisiya ugu dambayntiina maanta oo kale sannaddii labadii kun toddobiyo tobankii in ka badan soddon ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib shil gaari oo ka dhacay dalka kenya guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay faraax la socodsiinaysa xubintiibaatan kale waxaa dunida ka dhaca warbixinada kale barnamijka aduun egrana sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex labaatan waxaa waxa uu ahaa sanadkii ugu kulaa ee caalamka inta la ogyahay taariikhda sida ay qabaan saynis caalamka sida laga soo xigtay khubarada ku takhasusay arrimaha cimilada waxa ay sheegayaan in marka la eego heerka kuleelka sidaasoo kale daadadka ku rogmaday qeybo kamida dalalka caalamka iyo dabeylaba ay keeneen heerkul aada u sarreeya taa oo keentay in sanadkan ay sii dhammaanaya uu noqdo sanadkii ugu kullaa inta loo yahay taariikhda sanadkan waxaa la diiwaan diiwaangeliyey heerkulkii ugu kullaa abid marka la eego heerarka heerkulka uu gaaray sanadihii hore iyo sanadkan marka laisbarbardhigo ayuu yiri samantha barges ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda loo yaqaano cobernatius climate change service loo soo gaabiyo c s qoraal ay soo saartay ayay ku sheegeen eh, dhowaan marka la eego sida isbeddelka cimilada dunida u saameeyey in heerkulka uu gaaray xaddigii ugu sarreeyay marka la eego herkulku waxa uu noqday eh, koob iyo tobankii bilood ee ugu horreysay sanadkan eh, hal dhibic afartan iyo lix digrie celsius ama laba dhibic saddex iyo digree farenheit oo ah in ka badan intii uu ahaan jiray heerkulku sanadihii hore iyo marka la eegaba waxa loo yaqaano celcelis ahaanta brendesterial average ama intii dunida aysan kusoo kordhin warshadahan inta badan keena isbeddelka cimilada intii u dhexeysay january ilaa november waxaa leeyahay waxa uu gaaray heerkulku zero waa zero pointy thirteen celsius waana in ka badan intii uu heerkulku gaaray ee sanadkii markaa oo loo diiwaan diiwaangeliyey sanadkii marka la eego u kululaa taariikhda inta la ogyahay kalendarka sanadka oo loo aqoonsada hase ahaatee waxaa laleeyahay sanadkan ayaa ka badan xadiga heerkulku halka uu gaaray ee sanadkii waana arinta ayay saynis yahanadu aaminsan yihiin in isbeddelka cimiladu saameyn guud ee dunida ku yeeshay dalal badan oo dhaca qaaradda aasiya iyo dalal kale oo afrika ay ku jirtaba saameyn xoog leh ay ku yeesheen heerkulka qaarkood ay ku keeneen eh, roobab intii la filayay in ka badan ah oo keenay burbur xoog leh burburiyey guryo iyo buundooyin iyo wadooyinba khasaare nafeedna sababay dalal badan oo caalamka ayayna arintaa aada u saameysay isbeddelka cimiladuna waxaa lagu baraarugay inuu yahay ajando caalami ah shirar badan ayaana laga qabtay oo looga hadlaya arrimahan waxayna markan dunidu isla garteen inay muhiim tahay in wax laga qabto isbeddelka cimilada si looga hortago khatarta imaan karta sanadaha soo aadan maadaama warshadaha iyo dalalka horumaray ee warshadaha leba ay saameyn taban iyo mid tobanba ku leeyihiin isbeddelka cimilada markaana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waan heesayaae sanad waliba hooliyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadimali yahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa eh. kiinoo hagaage noqolo haweeyahay eh. eh. war waxaad ka tagtay qaararka horeeyo hodonana dhaafe kuwa hadhayna daabada waa la hubsan doonaa war walaasanka heesoytawuna mogoradano madisinad usub aragna weliba erjarnay kii bahi baabayey baasow bah kii bilaawdaw barwaaqaalaay kooy baasow bah baranbarabah baasow bah baranbarabah aryaa waxaad iska ilowday bugbagti aryaadhaha sanad cusub ducadiisa ma taqaaniina waxaa la yidhi ilaahayow kan tegaayo haraatidiisana mooti kan imaa doonana hertidiisana dhaafi waranna waxaan maqli jiray sanad eh. yahow curtow i wax badan war ducada cusub ma taqaaniina waxaa kaloo la yidhaa eh. balada hore rooran eh. ta dambena reeban tan saarena raaran ta hoosena iyaguna riixan tadhexdeenna naaroob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo barta weligeed ku rushaysanaryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay sanaateegaan saagootiinne soo socdow naa soo dhoowow sanateegaan saagootiinne kan soo socdow naa soo dhoowow warkalamaanay sanadka cusub abshir allaha nooga dhige sanadkii la soo dhaafay xaaladdu waa xasiloonayd kan soo socdana waxaan rajaynayaa soomaaliyaoo nabada oo amni iyo kala dambayni ka jirto war alxamdulilah maadhahayd maxaad u qaylinaysaa wargasootila wili dowladda xaalada galbi ku jidhaa waan walla weynay ma waxaa soo wadaan soomaalidii midowdo saxalkii baxyo samaatay warbawaaqloma muusaa jibuuti ku soo saxeexay waar bashiirow subag weel ku daatay sina uma xumaade subax wanaagsan calankana salaamwarbogoortaanusisocnamiyaa soo laabateen war adigaan war hayne madaxweyne muuse biixii waxaa etoobiya loogu soo dhaweeyey si lala yaabay goobta lagu soo dhoweeyena waxaa surnaa calanka itoobiya iyo ka oramada hayaay war calankii somalilan miyuu ka tanaasulay war soo dhowaynta madaxweyne muuse lagu soo dhoweeyey iskudhexkarasay ahayd <laughs> abasiiniyan iskunaytiyarungnagatay waarmadayo waxaas waa kii lagugu soo masaafuriyey warwafdiga markii la soo dhowaynayo ma la yidhi arligeennan itoobiya ee amniga innagoo u dhalanno waan ilaashanaynaa waar somalilan waxba ka garan maysaane eh. dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay eh. dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo waxaa taa ka dambaysay oromo loo qaaday beherbeher sawoojkeenna soo booqdayo waagadnaba timaadeen baaraasha wacan markaa somalilan sanadkii lasoo dhaafay carabtii iyo shiikh isaaq iyo binu haashin kuma aysan nasan sababtoo ah mug oromay naqatay mugna irir samaalay naqatay sanadka soo socdana hadda waa la sugaa waxay naqa doonto war cabdulla warmahayshida xildhibaan axmed khaliif wuxuu yidhi abtiriskeenni waa lagu wareersan yahay qurba wuxuu kaloo yidhi xildhibaanku hadda annagu soomaali cid kalena isirna ma wadaagno hadda iyo kooba waar balbiya cab warana welibaa dheegi jiray ma degana warkaadu ee balda doon isugu beer waxa kuugu daran sheeg halagaa daweeye wurbow buntland warka ma haysaaniine haye bashiiro madoxbay iskugu bayri la'dahay aryaa bashiir sanooyinkii la soo dhaafay waxa u dhihi jira ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay sanadka soo socdase ma ogo waxa u dhihi doono wax sana laa ka yeersiiya cabdullow wurbow buntland ad xun fadhidaa xamanaysaaniine haddii hadda caqabadda ugu daran laysku hayaa waa xulista xildhibaanada hadda madaxweyne denine todobiyo tobanka xildhibaan xildhibaan ss loo jira laga furfuri laayahay kuwa uu soo qortana liiskoodu soo bandhigaa la yidhi war madawiinigii hore farmaajo hatukor weliba eray heshiiska dan inti gollagaleeshiyeedis hama midoowaysadi marka hadda xildhibaanna uusi hama midoowaysaday war horta madayow adigu madaxaan ku fahmaynin maxaad u xamataa buda warya buda luuqudee luuqu soomaalin hayna miya war madayow weli alif maygana lama barin waar geertimirkii miyaa la iskala tegey aryaadaha siyaasadda buntland war kama haysiine kaftankii la soo dhaaf kululaatay xaajadii arrintii karba galaayeabdulwanawaa maqli jire kululaadtay xaajadu warkuna meel kor u tegey waar waxaa kaloo la yidhi eh. kululaadta udiiriyo kabala'aantii war welikaeleeray shiinshilangaroori eh. naftiisu shishikaali waar intaannu garanayna way dhaaftay wararadu aan lagu buuqina reerihiinnii qabo warbowa siyaasada buntland haddaan la rogrogin baan helin waa ku wareedhaanniine eh. hadda toddobiyo tobanka madaxweyne deni soo qortay isnimadii waa diideen kuwa khaatuman waa kuwii hore uu sheegay iyagu dhammaan qaadaceen madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaashna wuxu yidhi annagu buntland kama simid ahaanayno xildhibaanada la soo qortana aqbali mayno anna iga dhammaatay isis baan iska dhiibayaa mucaaradka o dhammina waxay leeyihin annagu deni wuxuu soo qortay aamini mayno mana ogolin ismaduna waxay go'aan ku gaareen afartan iyo hartay ciddii ay doorata lagu kala calaf qaada hayaa hadda waxay yidhahdeen madaxweyne deni alef waxmale iyo waa leeyahayba laga hayaa sababtoo ah hadda ka hor isis khaatuma maamul gaara weeye buu yidhi haddana wuxuu leeyahy anigaa soo qorahaya xildhibaanadooda marka siyaasadda puntland garan maysa waa ku wareedhaanoo waa ku dheerdhahaye eh. kudayo puntland kudayo eh. siday dowla dowladeedu tahay war bashirow ma jidhe iyo waa jidha wa isku qaba jidheen weliba warka wuu jiraa waa u badi jidheen laakiin weliba ha suusiday madawiine deni iyo madawiinegeen hore farmaajo meelo badan aan iskanagiyin doorasho langiyeediyo gobodaanan iskanakaaden muddada inoola badsadoonan iskanakaaden ani tanaasuleynan nakaadeen tuman iyo toddobada xildhibaan oo dani geega ka dheganyana hortiis farmaajo ka dheganayen nakaayeen aakhirkan kadambeenu madawiine farmaajoha miinkinka damboytee ka tanasuley usinino ka tanasul doonoonagda war maday xantaa ku dambaysay adiga naftaadu xidhay fudhay jidhay iyo weliba ha suusada intee iskugu reed wah wariyaan geelaga bogjay fidhiya kalamaang maaha war waxaan la huraya habaar laguma doorsadee toddobayo tobankii xildhibaan ee madaxweyne farmaajo dadka ku rafaadiye oo duqu baarlamaanku weynaa ka yeersiiyey alkudheeshinadii yaa la xabadeeyo kulal dartii shaatiyadan siibanay saacaddii u dambaysa waa ka tanasulaye dani wuxuu ka tanasuli doonaa dadka maxuu ugu war madawiine deni hati kahor wali baaray eh. madawiine farmaajo markasa jid oo hilintis kuroora eh. markuu isderbigiseedoo maaray waa tanasuley eh. malaha denina maduu isderbigiseeda ya tanasuli doona war horaa waxaa loo yidhi siyaasaddu ninkii cayrinta ka badiya waa ka carartaahe sow lama barto aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi siyaasaddu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxdaa qurbow madaxweyne xasan sheekh waa ka yidhi hadda siyaasadda layskuma axsimi waxaad ka goosan kardhaa laga goostaa war wallo weynay hadda miyaa tanaasuseen war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelin beeshee laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu heera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya war waxaa la yidhi eh. doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukumi waayo eh. tuhun iyo waxaa laga dhaxlaa towsan kaa harin aryaa waxaa kaloo la yidhi talaantaabiyo xeelahayd turuqyaaxoo ku toosime talaantaab iyo xeelahayd turuqyaaxoo ku toosime war kalemaanay war ma haysaane eh. al-shabaab waxay weerareen mandheera waar ma tii berbere ku dhoweyd saldhig ciidanoo meeshaas ku yaalayna weerar ku qaadeenaa la yidhi waar ma maxaabiis baa uga xidhnayd war xabsigiinnii ciddii badda iyo cirka fiirisaba lagu xidhi jiray ma sheegayee mandheera waa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya aryamaadaa kenya siinaya waa n war bariga afrika waa midoobey dhulna layskuma hayo hadda warbawa shabaabka meelaha muslimka iyo soomaalidu joogta maxaa ku salada meelaha kale kenyadaa kale may aadaan war sawma maqal jabhado gaal xarbiya kuma jihaadaane jugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkood war waxaa kaloo la yidhi dabku wuxuu ka shidan yahay dunida aan inta ay ka deg hoggaane yaa loo dan leeyahoo ka dambeeya warwaan kalena wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonayee yurub ka soo duulay dan buu inaga leeyahay maasagaa gaalu dilo waaye war kenya warka ma haysiine wasiirka gaashaaniga aadan bara ducaale qofaa uunsan jiro haddaa u uunsado meelaan laga guba jirino ka gubtaa miyuu ku celiye warwarkaa naga qasinan reer kismaayo wuxuu u sheegay madaxweynaha kenya inuu salaana ugu wado war cid kale uu qaadimeeyo ma waaye aryaadhaha idinkaan kenya war hayna raila odhinga wuxuu yidhi mukalaan bannaanbaxaynaa qaarma somalilan buu ixtiraafay way war rayla udhinka waa faysal cali waraaboo kale weligiisna waa malxiis madaxweyne war unuka xataa saasaana qarabnaa laakiin waa karoonaa hal mugaan wax dhadhamin oo goorta dhergaawaalana dhashaana kasii daran miya war cabdiraxmaan iyo shariif eh. sanadka soo socda waa tartamayaan war cusub laba kaarimaa ayaa ku yidhi dani baa tanaasulahaya waar muuse bixi sidaa ku degi maayo warwaqlo waxaan maqli jiray eh. maxamed soo ku soo bixi maayo war horta shabaab badan waa la soo qabta kuwo kalena waysi soo dhiibeen eh. maxamed maayirkii hadda ka la sheega gacanta ma lagu soo dhigay war adinka laftiinnu daba ku walaaq iyo shaqshaqshaqshaq aad wadiina joojiye warba hadda kamaantaysa soo dhibay amiir weyn buu ahaa la yidhi ciddiisuna samow u baxday laakiin shabaabku macallin samow ka dhigeen war samow dadka laynaya xaggee lagu arkay bow hadda dhiigaysa maanta u yaqaaniin war samow intuu suubanaa ummadda ku nabadgelaysaa la dhihi jiray war hadda kahor waxaa layidhi nahla bari wax ka cunayoo xeere ku jira baa layidhi loodaadiyaa beer cuntay markaasuu maqla magaciisoo la naadinayo oo laleeyahay loodii maxamedaa beer cuntay maxamedow maxamedow markaasuu wuxuu yidhi maxamed badana isuga intaan xeerada ku jiro marka hadda macallin badane ha jarminina war gaalihuurshiba hatu ka hor maduus ulu roojey loobeer eerta hadaagdii sababtii anwaali loodaaka jirta madilaari jiifiyey may eray lijooji ana banaan lijiifiy ana banaan war markaan dhagaystay sargaalka ayaan la xuseen cabdi u waraystay waxaa soo baxay wax badanoo ummaddaan lala maaganaayo ilaahay ka badbaadiyey obow hadda bariga c b b aan hawaa khaldana miyaadna leedahay waree furunta ka dagaalamay maxaa ila yaabe afkii baai aray tubtiina koradee artay war tiifiyada ay soo saareen waxay dhaheen madaxtooyada lama shaqayn karno war cabdulaahi xirsi soo abaabulay war dowladdu ma in tiifigeeda keliya ku filayay isku malaysay jinnaaw dawladun saxaafadda waligayimia ka fadhiido mogoradaasa war hadda saxaafadda wixii cusub ay usu cabtumi jireen xasan shiikha cusub war xasan uma baahna warbaahin usa cabtunta wareer hadda waa la istalinayaa haddama waxaad leedihiin dadkaaga dhinac ka raaca yaanad dhumine dhinac ka raaca hooy hooy dhinac ka raaca war bashiiro warmaya sida ciidanka afrika intaad ogaad joogay haddoo sanad u dhiman yahay dheheen dagaalkan ka qaybgelaynaa mugay heer iyo fandhaalkala dhaceenna meeri jarnaysan war in laga maarmay ogaadeen dee ma kula daaranayaan aryaadhaha soomaaliya waxaysan qabsan cidu u qaba maysee samigay cabdulla wuxuu yidhi how intiidin la asaagehed bal arkaasay u egyihiin intiidin la asaagehed bal arkaasay u egyihiin xubintii kalamaan aad maqlayseen guud ahaan waana inta dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa isugu luqeeyo fanaanka shariif cabdalla hiistiiyo hanaan wanaagay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo hurdooy aaday kor joogoy dharar mahaan qelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weeli kama aan haarineya aadan waanageyey hadal macaaney warna hadihaleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaaye roonayriya makuugu helaya sawaheeni weyno hagaagih qoyadii ku dhashayay naga hallaydeha wankala habawnay roonay riya makuugu helaya sabay heelayoy i hababiyaya mid kaloo laahayaya kaga qaraya wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama aan haarineya jacaylaya cabanaqantiyayo adigaygu howlayo igu hagargalay wana hobtay hodaniya wana hobtay hodani ana hobtay hodan anna weeli kamacan haarineya kala hadlaya hoy hirarhka dhacdhe ishqabay helayo way madiga fiili umti kuwa ironayriya makugu helaya hn mahurdowy aday korjoogoy dharar mahargalocadumbabay helay wana hobtay hodana wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan haarine